بسم الله الرحمن الرحيم والحمد لله رب العالمين اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد النبي الأمي وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين إن شاء الله تعالى وحنكب الله بين آيات السلاسة هي أفر لا آيات بقول يطبن وسورة النحل آيات دي هوري قدام بيس وحي أحد ولو شاء الله الله دودون لجعلكم وحينك يله أمة واحدة ولكن يدل الله وحوها اللياه oo shaydaan lagu diro ama yashaau qofkuu doono wayahdii wuu hanuuniy ama yashaau qofkuu doono wala tus'alunna waa liidin weydiin camaa kay kuntum aad haydan tacmaluuna kuma camalfala walaa tattakiduuha ka yeelanina aymaanakum dhaartiin aad dadka u dhaaranaysaan dakhalan khiyaano iyo khadiico baynakum dhexdiina ah oo haddaad fatazilla ay simbirraxato qadamun gomodi bacda hubuutiha intay sugnayd kadib intay sugnayd kadib wataduuqu suua xumaanna waad dhadhaminaysaan aakhariya adduunba bisababi maa shay sababtiisa dadtum aada ka horjoogsateen dadka can sabiilillaahi ilaahay waddadiisii ka horjoogsateen walakum waxaa idiin sugnaaday cadaabun cadaab cadiimuna weyn dhaarta dakhalan waa dhaartii aynu soo marayo markaad cid u dhaaranaysaan oo isdhaarsanaysaan khiyaanaha uga jeedina oo bilmatal markaad qoladan u dhaarataan qolo kaleo ka yar xoog badan markaad aragtaan ha ku beerina ee dhaarta siday taa u fuliya haddaad sidaa yeeli weydaan gumad baa simbirixan waxaa gumada gumad meel socoto oo sugan oo lagu taagan yahay oo simbirixatoo dhinac loo leexday waxaa lagu shabahayaa qofku xaqa isagoo ku taagnaa markuu dhinac uga leexdo waa gumad simbirixatay wey ciqaabna waad dhadhaminaysaan aakhariya adduunba jeedintaa dadka ka hor joogsateen ilmada dadka muslimiinta ah yaa intay dhaartaan bay haddana ka bixi de muslimkii sidanuu leeyay maxaanu diintaa ku fali bay dhihi way ka horjoogsadeen dadka beri waxaan xusuusnahay dhagax buur ya wiil kristaan yaa shahaadada loo qabtay tawxiidkaa loo qabtay markaa wuxuu yidhi dee jawaabtii bay ka xumeeyeen dhalinyaro wuxuu arkay islaam sheegan dee soomaaliya oo khamrigooda iska cabiyo wax walba samayn nimankanu waa maxay buuri waa muslim baa la waa muslim in ma ahayn taydii oo kale maan maxaan kaga soo biiri i ku noqday marka dadka islaamkaa ah, markii la arko iyagoon sharciga ku dhaqmaynin dadkii way ka horjoogsanayan dadkii soo geli lahaa yay ka horjoogsanayan walaa tattakhiduuha ka yeelanina aymaanakum daarihiina dakhalan khiyaano iyo khadiico oo baynakum idinka dhexdiina oad isku khiyaanaysaan oo intaad nin u dhaarato hadana aada uga bixi oo fatazilla ay simbirraxato qadamun gomodi bacda hubuutiha inta sugnayd kadib waxaa lagu shabihi gomo jimbirixatay iyadoo markii hore taagnay xaqa qofka ka leexda baadilka u leexda oo watadiiqu suuca xumaanna aada dhamisaan ciqaab aakhariya adduunba bisababi maa shay sababtii sadatum aada ka hor joogsateen dadka can sabiililaahi alla wadadiisa walakum waxaa idiin sugnaaday cadaabun cadaab cadiimun oo weyn walaa tashtaruu ha ku gadanina bicahdillaahi ilaahay ballankiisii amanan aman qaliilan oo yar amanta waxaa la yidhaah ninka mushtarkii shaygu wax ku iibsadaa taman laydha ama lacagaada madooni aade tamanan lacag qaliilan oo yar inamaa cinda allaahi waxa alla agtiisa ah yaa khayrun lakum idinka khayr badan oo khiyaanadan aada ku waaysaan in kuntum hadaatiin taclamuuna kuwa og wax garanaya ballanta aada magac ilaahay ku gasheen wax yaroo lacaga ha siisanina ruux baad la ballanteen oo ballan baad gasheen xogay laaluushaa lagu siiyey waad oga baxday ad maxkamada ballan baa lala galay maxkamadu dadkay ballan la galay inay cadli ku xukumayaan laalushii risho hadday qaataan way ka baxeen taman yar bay siisteen waa maxkamadahoo dhan waa sida waay waxa alla ka khayr badan waxaan aad hadda qaadanaysaan samantaya waxaa alla agtiisaa idinka khayr badan walaa tashtaruu ha ku gadanina bicahdillaahi alla ballantiisa yani magaci ilaahay ballantaad ku gasheen samanan laca qaliilan oo yar hadda yani tiro ahaanba uma yaree markii loo eego dhibaatada ay dhalinayso yay wax yar noqon inamaa cind alla waxa agtiisa ah, huwa waxaasaa khayrun khayr badan lakum idinka idin khayr badan waxaan laalusheed qaadanaysaan ballan waxa alla agtiisa yaalla yaa idinka khayr badan in kuntum taclamuuna haddaad ogtihiin maxaa yeelay maa cindakum waxa yanfadu wuu dhammaan wamaa alla waxa agtiisana baaqin joogto weeye walanajziyanna waa abaal marinaynaa aladiina kuwa sabaru sabray oo dhibaatada ku sabray oo xaqa ku sabray ajrahum ajrigoodii yaan ku abaalmana biaxsani maa shayka ugu wanaagsan kaanuu ahan yacmaluuna kuwa camal fala cahdiga alle taman ku gadanina maxaa yeelay waxa yar idinku haysataan waa wax dhammaan in yar buu ku dhammaan waxa alla idiin haye ee khayrkiihina waa baaqi adduunka qudhiisa waxa alla idiin hayo ee xalaashii waa khayr aakhirana kaba sii daran dadka sabray ee adkaystay ee dhibaatada haysata ku sabray barwaaqada ku sabray oo macsiyada ka sabray barwaaqada lafteedu qofku ma bugo wuu ka bixi karaa waxaa lagu abaalmarin camalkay sameeyeen kii ugu fiicnaa ajrigiisaa la siin camalihiisii oo dhan isu wada keen kii ugu wanaagsanaa ajri ah baa la siin o dhan ka ugu wanaagsan baa laga abaalmarin way oo ruuxu markuu ehlu tawxiid yahay camalkiiso dhan waa maqbuul way sidiisaba maa cindakum waxaa alla agtiina yanfadu wuu dhammaan wamaa cinda allaahi alla waxaa agtiisana baaqin kii baaqi oo joogtaa ah weye walanajziyanna waan abaal marinaynaa buu alla leeyahay aladiina kuwa sabaruu sabray oo adkaystay dhibaatada u adkaystay macsiyada ka adkaystay ajrahum ajrigoodii biaxsani maa shayka ugu wanaagsan baa lagu abaalmarin kaanuu ahan yacmaluuna kuwa camal falaa camalkooda ka ugu wanaagsan iyo acmaashooda o dhan laga abaalmarin man camila qofkii camal fala saalixan camal wanaagsan qofkaasoo min dakarin qof lab ah wa unhaa ruux dumara ah walxaal huwa isaguna muminun muminun yahay falanuxiyanahu waa noolaynaynaa xayaata nolol ayibatanoo wanaagsan walanajziyanahum waan ku abaalmarinaynaa ajrahum ajrigoodii biaxsani maa shayka ugu wanaagsan kaanuu ahayn yacmaluuna kuwa camal fala camalka saalixa in badan baan baraarujinay an siuu shirki uga nabadgalo waan yakuuna calaa ariiqati nabiylaah siuu bidc uga nabadgalo waa inuu bidciy shirki midna soo gelin camalka saalixu markuu saalix noqdo inta yar baa laga aqbali waay waxaa raggii haweenkuna way siman yihiin rag iyo dumar ma kala sareeyaan xagga bani aadamnimada iyo xagga cibaadada iyo islaamka waa isku mid shaqada keliyubaa u kala bedelan oo gabadha gurigeeda iyo caruurteeda iyo zawjkeeda inay agaasinto keliya laga rabaa ninkuna waxaa laga rabaa inuu masaariftii iyo gurigii iyo wixii keeno shaqadunbaa u kala duwana sida kale way siman yihin laakiin dee waktiyo badan waxaa dhacda inuu ninkii reerkii ku fillaan waayo gabadhii dee danbay u bixi markaa xijaabkeeda iyadoo qabta danbay suuqa u tegi laakiin haddii nin ay haysato u dadaala sayidad loo khidmeeyo wey laakiin way siman man camila qofkii camal fala saalixan camal wanaagsan oo min dakarin lab ah wa unsaa dhadiga waaw isaguna muminun mumina falanuxiyanahu waan noolaynaynaa xayaatan nolol ayibatan wanaagsan nolosha ayibada waxaa weeye dad fara badanoo dee muminiin waxoogay nolosha ku adagtabaadark waa qanaacada qanaacada wey waxa ay haystaan bay ku qanacsan ku faraxsan yihin walbahaarba ma hayo nolol maalmeedkoodiibu iska raadsan wal waxuu ahbaari maayo salaadiisu iska tukano waa iska faraxsan yihin u fiirso qofka muminkii walbahaar ma hayo nolosha wanaagga waa qanaacada iyo risqi xalaala intaasaa la nabiyullaahi maxamed wuxuu yidhi qofkii muslima oo wax ku filan alla siiyo waa nolol maalmeedka wax ku filan alla siiyo adduunkii oo dhan baaba loo dhamaystira wax ku filan qofka muminkii markuu nolol maalmeedkiisa haysto wax ka maqani ma jiro waa nolol dayiba walanajziyanahum waanu ku abaalmarin walanajziyanahum waanu ku abaalmarin ajrahum ajrigoodii biaxsani maa shay kiisa wanaagga badan kaanuu ahay yacmaluuna kuwa camal fala fa idaa qara'ta alqur'aana nabigaa lala hadlaya calayhi fariintan inagaa linoo soo gudbin qur-aanka markaad akrii rabto fastacid magan gal bilaahi alle min ashaydaani shaydaankana magan alrajiimi oo malcuuna raxadnood lagu rajimiye inahu shaydaanka lahu shaydaanka suldaanun awood cala aladiina kuwii awoodu leeha aamanuu muminoobay wa calaa rabbihim rabbigoodna yatawakaluuna tala saartay qur-aan markaad akrii rabto waxaa weeye culimmada qaar baa yidhi waidaa qara'ta alqur'aana markaad qur-aanka dhammayso dabadiisa cawdu bilaysay yidhaahdeen ma aha sidaa carabiyadu waxaa l idaa darfu limaa yastaqbilu baa layidhi darafku waxa soo socda iyo mustaqbalu yahay qur-aanka inaad akriin rabto acuudu billahi min ashayaan rajiim horta dheh waidaa qara'ta alqur'aana qur-aankan markaad akriin rabto fastacid magangal bilaahi alla min ashayaani ka magangal alrajiim oo malcuunka ah markaa waxaad uga magangeli shaydaan kuwaswaasi markaad qur-aanka bilowdo fiiriirintaad fiirin lahayd iyo macnihiisi aad duuxi lahayd yukaa waswaas inuu qalbigaagu meel kala gey marka shaydaanku wax tabar daran oo markii alla laga nabad galo shaydaan maroolaha bani aadamka afka oo kale ku hadlay inaad iska celisaa la rabaa laakiin shaydaanka shaydaan qarsoonaha ah billahi min ashaytan rajiim kaaga filan bas xaggaasu ku dhacaya wey waana markaad qur-aanka rabta wey marka ficlu amar baa meesha la keen fasacid baa fasacid acuudu baad isticmaali marka ficil mudaaric baad isticmaali acuudu billah marka shaydaanku awood uma le mu'miniinta innahu shaydaanka laysa lahu uma sugnaan suldaanun awood uu ku meel mariyo cala aladiina kuwii aamanuu muminuun qofku markuu mumin dhaba yahay oo aalihiisa ku xidhan shaydaanku waxba kama tari karo wacalaa rabbihim rabbigoodna yatawakaluuna tala saartay inamaa suldaanuhu xujadiisa iyo awoodiisu cala aladiina kuwa yatawallownahu waladiina kuwa wey hum iyagu mushrikuuna la wadaajiya bihi shaydaanka alla la wadaajiye wey oo shaydaanka caabuda waxaa wey kuwuu awoodda uleeyahay waa dadka aan dhaaco lahayn wey qofku markuu laa ilaha illa maxamedun rasuullah yidhaahdo hadduuna dhaacaysanin shaydaanka meel marino waa roob yaroo xiifaho meel ku da-ay oo dib dambe uuna roob ugu diin maxaa ka soo baxaya laa ilaha illa lahu buu yidhi inamaa suldaanuhu awoodiisu iyo xujadiisu cala aladiina kuwa yatawalawnahu ka weli dhigtay hogaamiyay ka dhigteenoo hadalkiisibay raaceen waladiina kuwa weeye hum iyagu mushrikuuna u shariig yeelay bihi shaydaanka alla u shariig yeelo la wadaajiyo shaydaan bay caabudayaan oo waxa shaydaan u diray bay caabudayaan waidaa bedelnaa markaan bedelo aayatan aayad makaana wallaahu allana aclamu u ogyahay bimaa yunazilu wuxuu soo dejine waa muctarid intaasi qaaluu waxay yidhaahdeen inamaa anta adigu nabiylahi maxamedu muftarin iyagu nabi uma yaqaanane been abuurtaa tahay marka alle wuxuu le bal aksaruhum badankood laa yaclamuuna waxbaba garan mahaya wax alla waxay garan male naskhu waa wax jira diinihii hore iyo diintama waa wax jira marka ah, la joogo aayado cunantaa la soo dejin aayaddii marka waa la nasakho aayad kale yaa lagu dejin marka nasakhu shaygii la nasakhay wax la siman in lagu nasakho wax ka dhib in lagu nasakho wax ka dhib in lagu nasakho nasakhu waa wax alla xukumayo marba heerka la marayo yaa lagu soo dejinayaa qur-aanka waxyaabo badanoo in la nasakho ee ahayd yuu alla inaga nasakhaya oo lagu dhaqmi karayni waktiyada qaarkood markaa waxay yidhaahdeen waxaanuu nebi muxamed sheegayo meelahanbuu ka soo bartay waa wax jiraba ma aha maxaa yeelay maxaa isbedelkan faraha badani waa maxay idaa bedelnaa markaan bedelo aayatan aayad makaana aayatin aayad kale meesheen wallaahu allana aclamu wuu ogyahay bimaa wuxuu soo dejinay intaa jumla muctarida la yidhaah idaada jawaabteedii waa qaaluda wey qaaluu waxay yidhaahdeen inamaa anta adigu waxaa tahay muftarin been abuurtaa tahay alla wuxuu le bal been abuurta maehe agsaruhu badankood baan laa yaclamuuna waxbaba ogeynba qul waxaa tidhaa nabiyullaahi maxamedow nazalahu qur-aanka waxaa dejiyey ruuxu lqudus malaku jibriil min rabbika rabbiga xaggiisuu kala soo degay bilxaqi run xaaluu ku dhahan yahay maxaa qur-aanka loo soo dejiyey liyuhabbita aladiina kuwii in la sugo aamanuu mu'minoobay xaqa lagu sugo wahudan hanuun buu ku soo degay wabusraa bishaara lilmuslimiina muslimiinta waay wahudan wabusraadu waxay ku cadfan tahay liyuhabbitaday ku cadfan tahay waxaa la soo degay qur oo keenay oo adig kuu ruuxulqudus malaku jibriil xagga alluu ka keenay xikmadda ku jirtaana waxaa weeye kuwa muminiinta inay iimaanka ku sugnaadaan oo qur-aanka dhuuxaan qur-aanka macnihiisa markay arkaan ku sugnaadaan iyo hanuun cid alla ciddii soo raacaysa iyo bishaarayn muslimiinta loo bishaaraynayo qul waxaa tidhaa nazalahu waxaa dejiyey oo la soo degay qur-aanka qudus malaku jibriil min rabbika rabbiga xaggiisuu kala soo degay bilxaqi run xaaluu ku dheehan yahay maxaa loo soo dejiyey liyutabita inuu sugo quraanku aanku aladiina kuwii aamanuu muminoobayo xaqa ku sugnaadaan iyo wahudan hanuuni oo bushraa bishaara lilmuslimiina muslimiinta wey qur marka waa hudo iyo hanuun wax kale ha u marka markaad alla caabudayso qur-aanka iyo xadiidka kala soo dhexba dad waxaa jira intay fikrad iyagu aaminaan oy keenaan qur-aanka u geynaya qur-aankiibay marka intay soo jiidaan iyo qur-aankii taxriifinayaan si fikradooda u waafaqo waxaad adigu waxaa tidhahaa qalbigaaga qur-aanka ugeiyo xadiidka iyaga kasoo dharag kasoo caqiidadaada qur ku salaysnaata wy walaqad naclamu waxaanu ognahay buu alla yidhi annahum mushrikuuntu yaquuluuna inay dhihi inamaa yucallimuhu muxamed waxaa baray waxan sheegayo basharun dad baa baray marka alla wuxuu le lisaan ladii kii luqadiisu yulxiduuna ilayhi ay u leexinayaan oo wuu baray ay leeyihiin ajamiy waaba cajamiba wahaadaakanna nabigu aqriyayaan lisaanu luqa weeye carabiyin oo carabe mubiinun oo waadixu macnaheedu cad yahay luqada carabigu waa luqada adduunka ugu dhibyar ee ugu macno badan wey luqada ugu wanaagsan wey markii kulli laysu wada keeno markaa waxay ku yidhaahdeen nin addoonaho jibri layidhaha nasraani ah najaar aha wax dhidhisi jiray oo qolol ahayd yuu nabigu de waa nin diin ka soo baxay intuu u tago yuu wax u sheeg sheegi jiray oo uu hanuunin jiray wax u sheegi jiray ninkaas jibri abareben addoonkaasabareben ninkaasun waa nin cajabo ruum iyo faris ka yimid wey walaqad naclamu waxaan ognahay buu yihi alle annahum iyagu yaquuluuna inay dhihi inamaa yucallimuhu waxaa baray muxammed basharun dad baa baray waa been lisaanu ladii kii carabkiisa luqadiisa yulxiduuna ilayhi ay u leexinayaan ilayhi kaasaa baray acjamiyun cajami weeye luqadiisu luqa weeye carabiyun oo carabiya mubiinun cad waadix macnaheedu waadix yahay ina aladiina kuwa laa yuuminuuna aan rumaynin biaayaati illaahi ilaahay aayadihiisa aan rumaynin laa yahdiihim allaahu alla ma hanuuniyo walahum waxaa u sugnaaday cadaabun cadaab aliimun oo kulun ninku markuu aayadda beeniyo xagga shaydaanku buu usii socon aayadda markuu beeniyo laakiin ruuxu qalbigiisu markuu saafi yahay xaqdoon yahay ilaahay hanuunkii yuu ku haday laakiin qofka shaki jiro waa ka fogaaday qofkaasi sidanoo kale waxaa ah midnan cajami baa barayda dadkeena dad aada u fara badan baa hadaad ilaahay baa sidan yidhi tiraa ninkanu ilaahay baa sidan yidhi iyo rasuulkaa sidan yidhi buuba leeyahay diintii horean haysanay uba ka tegey bay kuleeyihiin meel kale waxaa ka keenay wahaabi iyo meel kale yuu ka keenay waa sidaasoo kale wax kaa fogaa mooday allah wuxuu leeyahay ina aladiina kuwa laa yuuminuuna aan rumaynin biaayaati illaahi ilaahay aayadihiisa laa yahdiihim alla ma markii shakiba ku jiro ama jaxdi ku jiro alla ma hanuuniyo ma soo hadeeyo walahum waxaa usugnaaday cadaabun cadaab aliimun oo kulul hadday saa ku dhintaan jawaabtii baa laga jawaabi marka adoon baa baraydi yaa laga jawaabi inamaa yftariya inamaa yaftari lkadiba been waxaa abuurta aladiina kuwa laa yuminuuna aan rumayni biaayaati illaahi ilaahay aayadihiisa waulaaika kuwaasina hum ilkaadibuun iyagaa beenaala nabiyulaahi maxamed ma been abuuranina kuwa been abuurtaay waa beenaalayaasha yaa been abuurta nabiyullahi maxamedna markuu dhashay run baa lagu ogaa afartankii sanuu dhex joogay ee iyaga dhex joogay maxamedulamiin bay u yaqiineen weligii wax beena laguma arag weligii wax dhalinyaranama ah laguma arag beri uu adhi raacay oo xagga qaadu xiro agaheeda ku raacay oo nin wada joogeen buui warbal magaaladii baan tegay adhiga sii dhow meel aroos laga ciyaarayuu maqlay inuu ku yar leexdu damcayo waaba dhacayba uma suuroobin waa berigiinbu arkay isagoo msjif markii kacbada la dhisayay isagoo shan iyo soddon jira qabiil qabiil baa loo dhisay adeerka cabaas baa yidhi intaad guntiga iska furto oo tunka saarato dhagaxa iska xijii buu yidhi markuu guntiga iska furay wuba dhacayba nabigi oo dharkayga ii keenay weligii waxun laguma arag dhalinyaranimo iyo midna laguma arag been laguma arag waa maxamedulamin wey markii eh, xajarulaswadka ay ku murmeen qolo waliba anagaa annagaa dhigi tidhi ee kacbada la dhisayay waxay ku heshiiyeen baabusalaam xaggan safiya marwa ninka kasoo gala ruux u horeeya ka soo gala aynu ka xakim dhigano isagaa soo galay nabilahi mamed wallahi kan waa aamin baan kulli way wada aamineen markaasuu maro soo qaada buu yidhi xajarasawdkii baa la dul dhigay qabiil waliba dhinaca buu yidhi fuulay buu isagu gacantiisa ku dhigay nabilahi maxamed aleyh salaatu wasalaam marka nabigu saasuu ahaa inamaa yaftariyel kadiba beenta waxaa abuura aladiina kuwa laa yuminuuna aan rumaynin biaayaati illaahi ilaahay aayadihiisa waulaaika kuwaasina hum iyaga alkaadibuuna beenaalayaal man kafara qofkii gaalooba bilaahi alla ka gaalooba min bacdi iimaanihi iimaankiisa kadib ilaa man mooye ukriha lagu qasbay wa qalbuhu qalbigiisuna mudmainun uu ku xasilan yahay fa calayhim adabun wa calayhim adabun cadhaa dushooda ah cadho yaa dushooda ah jawaabtii waa sidaa ka dambaa jawaabta ku tusinaya qofkii gaalooba intuu mumin noqday ilaa qofkii lagu qasba mooye oo qalbigiisuna mudmainu biliimaani yahay fa calayhim adab kuwa saas walaakin man sharaxa qofkii u fura bilkufri gaalnimada sadran qalbiga u fura fa calayhim dushooda qadabun cadhaa min allahi alla ka ahaatay walow maxaa uga sugnaaday cadaabun cadaab cadiimun oo weyn camaar binu yaasir iyo hooyadii sumaya iyo aabihii yaasir yaa la qabtay markaa rag fara badan baa dee inta labadeeda lugood laba neef lagu kala xidhay dee xaggaa loo kala jiiday xubintii tarankana waran baa laga geliyey amar baa la garaacay marka markaasaa la yidhi nebi maxamed ka gaaloobi dhaho cay oo aflagaadee markaasuu sidii yidhi aad buu welbaharo nabigu u yimido yaa rasuulalahi ka waran buui saasaa dhacdee ka waran aad baan uxasiloonaa buui hadday kugu celiyaan haddana ku celi buui marka qofkii lagu qasbo gaalnimada qofkii lagu qasbo waxa weeye haddii naftiisa dili uga yaabo uusiin laakiin waxyaaba aan qasab laga ogoli ma jiro waxyaabahaan qalda ka suroobi karayn haddii qof mumina ah dil lagu yidhaahdo ama sinayse lagu yidhaahdo waxyaabaha aan qalda ka suroobi karayn ha yeeli naftaada oo dhan haddana maca daalika ka laftiisa waxaa ka sii fadli badan qofka adkaysa nin saxaabi ah baa reer rum qafaasheen nin saxaabi ah yaa reer rum qafaasheen markaasaa wuxuu yidhi ee nasaarada qaado boqortooyadeyna waa ila yeelan haddaad waxaad haysiiyo adduunka wax waa carab haysoo dhan la isiiyo kaa yeeli mahayuu ku yidhi markaasaa inta meel la saaray oo meel la saaray oo lagu xidhay lagu ganganay warmihii hortiisa ku dhudhufty hortiisa ku dhudhuftuy waa laga soo dejiyey intuu qoslay maxaad leedahay baa la yidhi maqaado nasaar may buuri waxaa la kariyey dheri kulul oo naxaasoo la kululeeyey yaa ruux kale oo lasoo qabtay lagu tuuray yaa layidhi maqaadan may markii majaniiqdii la saaray baashii tuuraysay yuu ooyey war maxaa la oyi buui waxaan la oyi buui naf keliya unbaa iga dhimane timahayga in laegoo nafa inaan leeyahay yaan ku ficnaan lahaa wuu soo dejiyey wuxuu yidhi waan ku sii dayne madaxa iga dhunko waa yahay intaan asiiriinta soo qafaalatoo dhan sii wada daa waa yahay madaxu ka dhunkana intii oo dhan waa la sii daayey cumar bin khadaab baa loo tegey cumar binu khadaab wuxuu yidhi waxaa xaqa ah qof waliba inuu ninkaa madaxiisa dhunkado marka macnaha waxaa ka fiican ka fadli badan qofka yeelo hadalkooda way u banaan laakiin qofka diido adkaysaa kasii cajo badan bilaal binu rabax markii la garaacayay inta dhagaxalkaa laga dhigo qorax la dhigay axad axad axadun buu waxay dheh ma yeelin man kafara qofkii ka gaalooba bilaahi alle min bacdi iimaanihi iimaankiisa kadib ilaa man mooye ukriha lagu qasbay wa qalbuhu qalbigiisuna mudmainun uu ku xasilan yahay biliimaani fa calayhim adabun cadaaah walaakin man sharaxa qofkii fura bilkufri gaalnimada sadran qalbiga u fura fa calayhim dushooda qadabun cadhaa ah oo min allaahi alla ka ahaatay walahum waxaa u ahaaday cadaabun cadaab cadiimin oo weyn daalika cadaabkaasi xagguu ka imani biannahum iyagu istaxabu lxayaata adunyaa noloshaan gaaban bay ka doorseen oo ka jeclaadeen cala alaakhirati wa ana allaha allana laa yahdii ma hanuuniyo alqowma qowm alkaafiriina oo gaala ah cadaabka maxay ku muteen noloshii adduunka iyo aakhiro doorteen noloshii doorteen doorteeno adduun bay ugaceen aakhire mooye adduun yaan loo shaqaynin meesha ma taalo adduunka waa laga shaqaysan waa waajib inaad shaqeyso oo wax waxsoo saar yeelato muminiinta ugu gargaarto cibaaday noqon shaqadaad adduunka ka shaqaysanayso markaad mumin tahay muminiintaad ugu gargaari jihaadkaaad ku geliyo naftaadaad ka ilaali su-aasha ka ilaali waa la rabaa adduunyada in laga shaqeeyo ee waa in aakhiro faraha laga qaado wey waxaa la eedeynaya dalika cadaabkaasi biannahum bisababi anahum iyagu istaxabu lxayaata adunya noloshaan gaaban bay doorteen oo ka jeclaadeen cala alaakhirati aakhiro wa ana allaha allana laa yahdii ma hanuuniyo alqowma qowm alkaafiriina oo gaala ulaaika kuwa gaaladii oo aakhire adduunka ka doortay aladiina kuway dabaca allaahu alla daboolay calaa quluubihim qalbiyaalkooda iyo wa samcihim maqalkooda wa absaarihim araggooda walahi kukaasina humulaafiluuna kuwa halmaansan wey qalbigoodiibuu daboolo waxba geli maayo qalbigooda waxba geli maayo maqalkoodiibaa la daboolo xaqa maqli maayaan hadday doonaan dhegahayba ka furaysa ma maqlayaan indhahoodiibaa la daboolo xaqa ma arkaya indhahan lama daboole laakiin xaqii ma arkayaan dhinac xaqu jira ma arkaan kuwa noocaasi de waa kuwa halmaansan waa kaafiliin wey qalbiga muminka waxbaa gala waxna kama baxaan xaqaa gala kama baxaan qalbiga munaafiqa dabadu ka duleelaayo wixii galaba xagga dambu ka sii dayn qalbina wuu duuduuban yahay waa gaalko waxbaba geli maayaanba marka horeba waa daboolan yahay allah wuxuu leeyahay ulaaika kuwaasi aladiina kuwii abca allaahu alla dawacadu waa khatinkan alla daboolay calaa quluubihim qalbiyaalkooda wa samcihim maqalkooda oo xaq maqli maayaan wa absaarihim araggooda waxba arki maayaan ulaaia kuwaasin hum laafiluuna kuwa halmaansan wey laa jarama xaq waxaa ah waa meesha soomaaliu dembi iga raac maayo wey laa jarama dambi waxaan lahayn baa ka hadday af soomaali lagu bedelo waxaan dembi kaa raacayni wey laa janaba xaq waxaa ah annahum iyagu fi laakhirati aakhiro hum iyagu keligood alkhaasiruuna kuwa khasaarayna yihiin taasaa xaqa damiiru fasli baa la keenay wax damiiru fasli la yidhaah annahum ina iyo ismigeedii humtaa damiiru fasli baa la yidhaah waxaa weeye xasri buu keeni keligood baa khaasiriina wey laa janaba xaq waxaa ah, oon dambi kaa raacaynin annahum iyagu fi laakhirati aakhiro hum iyagu keligood alkhaasiruuna kuwa khasaarayna yihiin uma ina rabbaka rabbigaa nabiyullaahi maxamed o liladiina kuwii haajaru hijrooday min bacdi maa futinuu intii la fidneeye kadib uma jaahaduu dagaalamay oo ku soo biiray islaamka wa sabaruu sabray ina rabbaka rabbigaa min bacdihaa fidnadaa dabadeed lakafuurun ka dhaafo raxiimun qoladani waxaa weye qoladii maka ku hadhay markay saxaabadu hijroodeen qoladii maka ku hadhay oo muddo la rafaadiyey oo diinta in laga saaro lagu sameeyey oo ilaahay fursad siiyo ka soo baxsaday oo islaamka ku soo biiray caasimadii islaamka yimid oo markaa jihaadkii wax ka galay waa kuwii maka ku hadha ee muslimiinta ahaa ee markii dambe ilaahay hiidadii u sahlay ee nabiga u yimid waa kuwa kuwa la sheegay marka dibka hore ee geysteen iyo soo martay waxba yeeli mayso saxaabadun bay lamid noqonayaan uma ina rabbaka rabbigaa liladiina kuwii haajaru hijrooday min bacdi maa futinuu intii la imtixaanay la fidneeyey kadib uma jaa hadduu dagaalamay wasabaruu sabray oo dhibaatadii u adkaystay ina rabbaka rabbiga min bacdiha fitnadaa kadib lakafuurunka u dhaafi wey raxiimun u naxariisa wey marka qof waliba diintiisa inuu la cararo yaa la doonayaa wey in lagugu meeshii haddii lagugu qasbayo inaad dhibaato geysato ood xumaan u kacdo weligaa ha agsoogin iskaga tag wey wallahu subxana